الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد waxaynu ku soo jirray fawaa'iddii iyo axkaamtii laga qaadanayay duulaankii iyo dagaalkii uxud buu imaamku soo sharxay raxmatullaahi wuxuuna yidhi waxyaabaha laga faa'iidaystay ee laga fahmahayey fiqiga waxaa kamid mid a ah duulaankii iyo dagaalka uxud jawaazu dafni rajulayni laba nin xabaalidood inay bannaan tahay awi alaaata ama saddex ruux fi lqabri alwaaxidi hal qabri in lagu wada xabaali karo jamaaca min almuslimiin hadday baahidu keento in god la wada gelin karo ayaa laga qaatay qhaswada uxud maxaa jira fa ina rasuula allahi sala allahu calayh wali rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yadfinu kii ku xabaala alrajulayni waalaaa fi lqabri lwaaxid laba iyo ka badan ayuu subanuhu qabri wada gelinaya wayaquul wuxuuna odhan jiray ayuhum akharu akhdan lilqur'aan keebaaha qur-aanka ee aqoontiisa ku badan ama qaadashadiisa maadaama saxaabada wada shigiideen oo hadda daahirka kore ay isku fadli yihiin haddana waa in macno kaloo lagu kala fadiilo oo lagu kala hormariyo xagga luxudka iyo iilka waa in la helo marka wuxuu nabigu weydiinayay ayum akharu akhdan lilqur'aan qur-aan barashada iyo qaadashada keebaa badan labadan aan wada xabaalahay fa idaa ashaaruu markay tilmaamaan saxaabadu ilaa rajulin nin kamida ah muslimiinta inuu kale ka aqoon badan yahay qadamahu nabigu waa ku hormarin jiray fi laxdi eelka cidkaa fi saxiixayn buu ku yimaadaa iyo meelo badan buu waadna garanaysa bukhaari baa noo soo saaraya sunankaba marka labada iyo saddexdu waa iska tusaale laakiin haddii shan iyo lix iyo toddobaba ay baahidu keento muslimiintu u leedaan xabaasha raggii qodi lahaana ay iska yaraadaan ama la degdegayo la insixaabayo ama markaasi geediyo guuritaanba lagu jiray baahidu keento addaruuratu tuqadaru biqadariha wey kolba baahiday ku xidhan tahay wax maanicana ma jiro laakiin waa in xaa'il loo dhexaysiiyo marka laisla xabaarhayo mara loo dhexaysiiyo oo labadii muslimiinta jirkooda aysa isqabanin saasuu nabigu yeelaya intii nin walba iskii loo kafno ama dharkiisii loo day haddaan laga diranin ayaa haddana maro weyn lagu wada qabanaya haddii la heli karo wadafana suban wuxuu xabaalay cabdallaahi bni camr bni xarami alansaari buu nabigu xabaalay iyo wa camr bni jamuux fii qabrin waaxidin buu wada gashay labadaa saxaabi lima kaana baynahuma min almaxaba nabigu wuxuu yhi sal slam camr ibnu jamuux iyo cabdulaahi ibnu camrin xaraam isku godha la geliyo maxaa jira way isjeclaayeen laba ninoo saaxiibba ah bay ahaayeen ragga iska jeclay iska xigsada oo iska warqaba oo sheeko wadaag leh oo isjecel bay ahaayeen mar hadday adduunka isku jeclaayeen aakharna waa in laysku laroo la israaciyo sidaasuu suumuhu markaasi xukumay faqaala wuxuu yidhi <clears throat> idfanuu adfinu xabaala haadayni labadan saxaabi almutaxaabayni ee isjecel fi dunya fii qabr waaxidin su-aal kale nabi markii la weydiiyo nabiga maxaad isu raacaysay liannahumaa kaana mutasaafayni mutasaadiqayni buuri fi dunya laba ninoo oo isku daacada bay ahaayeen marka qabri waaxid ayaa la geliya xadiidkuna xadiid suganoo saxiixa wey axmed iyo keyrkiibaa soo saara xaafidkuna wuu xoojiyaa wakadalika alimaam albusayri waa xoojiyaa waana xadiis sugan cinda ahlicilm uma intaa kadib xufira canhuma bacda zamanin awiil xufira canhuma can cabdilahi bni camni xaraamin wa camnu jamuux baa la faagay oo waa dambe ayaa baahi timid loo faagay bacda zamanin awiili xilli jaabir aabbihii gacantiisuna ala jarxihi aw jurxihi dhaawaciisii bay saaran tahay jurxi layidhahdana wanaagsan markaa kamaa wadacahaa siduu u saaray xiina jurixa markii la dhaawacay nabar kaga dhacay dhafoorka oo waran ahaa ayuu saxaabigu u shahiido u geeriyooday marka halkaasuu gacanta ku haya ku nafbaxay isagoo nabarka gacanta ku haya ayuu ku nafbaxay sida asagoo gacanta uga hayaa lagu xabaalay fa umiitat yaduhu gacantiisii baa laga qado laga suushay can jurxi dhaawaciisii baa laga qaaday fambacaa waxaa butacoo fakaday addamu dhiiggii baa burqaday faruddad waa la ceshay gacanta ilaa makaaniha meeshay saarayd baa lagu celiyey fa sakana damu dhiiggii baa joogsaday yani waa bacda sana afartan iyo lix sana kadib ayay ahayd xilligaa dambe ee la faagaya dib loo soo qufay wa qaala jaabir wuxuu yidhi ra'aytu abi aabbahay baan arkay fii xufratihi godkiisi iyo xabaashiisi baan ku arkay xiina wakhtiguu xufira calayhi xilligii laqoda la soo faagay kaannahu naa'ima aad mooddanoo jiifaba hadda ruuxu seexday baad moodda waa afartan iyo lix sana kadib min shahaadatihi ayaad moodda hadda inuu seexday wamaa tahayara iskamana badalin iskama badalin min xaali asaga xaalkiisii jirkiisii iyo muuqaalkiisi iyo wejigiisi iyo midabkiisii qaliilun wax yar walaa kaiirun wax badan midnaba sidiisi wy wa qiila lahu waxaa lagu yidhi jaabir baa lala hadlo xalli afara'ayta akfaanah haddaan jirkiisii iyo gankiisi usa isbadelin kafankii ka waran xataa maradii ma baaliyoobin miyaa aboorkii ma cunin miyaa ciiddu ma taabanin miyaa su'aal baa laga weydiiye faqaala wuxuu uhi inamaa dufina aabbahay waxaa lagu xabaalay fii namiratin cafwan namiradu waa go'owey diilima leh diilima gudban iyo kuwa dheerar ah oo birdhimo leh ayaa namira waa ama cawis ama go'owey khumira waju wejigiisaa laga saaro intana lagaga daboolay wa calaa rijlayhi qaarka dambana waxaa laga saara alxarmalu waa waxaa weyaan waa nagaa caws wey geed xarmal weeyaan wuxuu u egyahay innaga baashan dacarta u naqaano ama carmada la yidhahdo u yar marka <clears throat> marka geed baa dambe laga saara caws ahaana qaarka horena manaa lagaga kafnay wuxuu yidhi haddaba sidaa hadday ahayd fa wajadna namira macawistii waxaanu helay kamaahiya macawistii sideedii wey afartan iyo lix sana kadib iyadoo dhulka salkiisa la geeyo intaas qoyaan iyo muus iyo biyaba ay ku dhacahayeen ayayse isbadeleen walxarmalu cawskii nagaarka ee laga saaray calaa rijlayhi calaa hayatihi xarmalkiina waa sidiis wa bayna dalika xilligii la duugay saxaabiga iyo xilliga la soo faagayna waxaa u dhexeeyey aaauuna sana afartan iyo lix sano wa min karaamatihi lishuhadaai ilaahi subxaanahu wa tacaala waqisa haabita cinda ahli sira wlmahaazi ibnu sacad baana soo saara fi abaqaat bisanadin saxiix waxaa kaloo soo saara bayhaqi fi dalaa'il muwaa maalin wayna ku soo marra isagoo mursal ah marka waa xadiid sugan wey cinda ahlicilmiya weliba mashhuur ah min karaamaati shuhadaai wlwliya baa lagu tiriya abubakar iyo cumarba asaguna sida aan isbedelin oo bacdama afartan iyo dhowr sano kadib afartan iyo sideed saakhay khilaafat mucaawiya la faagahayay oo miisaab ama kanaal la maranhayay ayaa lugtiisii nabar intuu gaadhay bay dhiigtay lugtiisii ka howlgulay cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu markaas muslimiinto dhan isku naxoon nabiga u qaateen iyo inay ay abubakar iyo nabiga yihiin aad loo naxay kadibna inuu cumar yahay baa la ogaaday dib loo loo xabaalay wqad ikhtalafa alfuqahaau fuqahadu waxay isku maandhaafeen fii amri nabiyi nabiga amar arrinkiis uu amray an yudfana shuhadaau uxudin fii iyaabihim nabigu wuxuu amray in zammiluuhum dharkooda ku duduuba saa ku xabaal ayuu shuhadadu uxud nabigu yidhi amarka asaga ma amru wujuubin ba amru iijaabin mise waa amru istixbaab hal huwa calaa wajhi istixbaab ma sunna iyo awlawiyati sida haboonaanshaha badan aw mase calaa wajhi lwujuubi sawaa waajib amarka nabigu uleeyah shuhadaa uxudin dharka iyo qabeen iyo dariiskooda ha lagu xabaalo ha lagu duo oo yaan laga siibin ma nabigu sidii fiicinayd buu inoo tilmaamahaya ama khayrka badnayd ee sunnada ahayd mise waa amar waajib oo sharcigoon la garamari karin calaa qowlayn laba qowl bay iskugu khilaafeen fuqahadu aani qowlka labaad baana adharuhuma muuqasho badan labada qowl marka la eego wa huwa almacruufu can abi xaniifa labadaa qowl midkood baa raajixu sheekhu ku yidhi waana qowlka laga yaqaanee ka caanbaxay abu xaniifa wlwalu madhabka kooaad madhabka qowlka koobaad ee odhanaya asagu cala sabiil huwa almacruufu can asxaabi shaafici wa idan abu xaniifiya keyrkii waxay ku tagaan waa waajib shuhadadu dharkooda laga siibi maayo waa in lagu xabaalaa waajiba leannu dharka ay ku shiideen baa lagu duugaya lagu xabaalaya dhiigga laga maydhi maayo lagu tukan maayo calaa khilaafin fi salaa waana calaa sabiil wujuub hal masalunbay ka soo reebahaya haddii mujaahidkii dharkii laga furto oo la diirto oo mooryaantii iyo gaaladii ay ruuxii muslimkaa dharkii ka diirtaan kafan kalaa markaa loo raadin sidii nabiguba xamse uu kafan kale ugu duuga ugu xabaalay maadaama eh, hindi bintu cutba iyo jamaaca min almushrikiin aanadaaka ay diirteen oo dhal ka xataa beerkiisa dilaaciyo hilibkiisa ay qaybo ka mid ah ay calaliyeenba haddiise laakiin mujaahidka dharkiisa aan laga diirina cawradiisii jidhkiisa aysan muuqanin darayskiisaa lagu xabaalio lagu duugahaya calaa sabiili lwujuub ra'yiga abu xaniifana xoog badan muxadiintuna ay rajaxaan amaa ra'yiga dambe odhanaya waxay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabiladu iyagu waxay leeyihiin ruuxa shahiidka waxaa bannaan in dharkiisa lagu xabaalana waa bannaanta in sida muslimiinta loo kafnana waa bannaantahay labaduba waxaana mustaxaba in dharkiisa lagu xabaalo sidaasay yidhaahdeen tiibuu sheekhu ka hadlaya fain qiila haddii la yidhaahdo oo bushi la keeno faqad rawaa yacquub ibnu shaybata saduusi wahayruhu biisnaadin jayidin waxay ku wariyaan yacquub ibnu shaybata saduusi waa min aqraan albukhaari wa muslim wa ahli sunan nin imaamu jabal almusd almucallil kitaab le qoray wax laga haya aadu aad u qiimo badan nin faqiih oo ardadii waxa wey cali madiini waa tabaqada bukhaari buu la mid yahay musnadka uu qorin musnad lamida ah fi taariikh lama qorin ilaa yowmina hada laakiin akarkii waa la waayo laakiinsagu waa dhammaystiray wax yar baa laga musnadu cumar baa laga helay xadiidka intuu asaanid ku wariyo ayuu weliba xukumaa oo cilalka ka hadla oo ragga eh, jarxiya tacdiiliya wixii cilalna taabtaa marka almusnad almucallal baa loo wax yar baa laga haya oo musnadu cumar wax yar baa laga haya taasoo marka ku ogaanaysa aqoontiisa iyo cilmigiisa dahaba wuxuu lam yu'allaf milu fi lislaam isagu laftirkii waxaa dahaba la sheegaa kulligii inuu helay musnadka asaga inuu haystay nimanna waxay leeyiin maya fii xayaatihi asagoo noolbabaa qaybo ka mida ah, aboor baa cunay wadaadu haddee ma jiraan eh, kitaabtan iyo kombyuutar iyo haadhiski wax la gashaday iyo meel wax lagu seefgareeyey iyo waxaa ma jirin fargur iyo qalin baad wax ku qoran haddaad meel suyac aad dhigto ama roob iyo waxyar taabto khadigu bay isku dareeri waraaqihina way isku dhegi kitaabku uba khasaarahayaaba alimaam cali madiini ba intuu qoray almusnad almucallal ayuu meel boors abaaxad buu ku ritay wuu ka safray wax yaroo maqnaab wuxuu soo nood asagu intuu aboor galay oo dhankan uu ka bilaabay kitaabka dhan buu ka dhala baxay markuu waa heli waayo ku alifa hawsha iyadahay waqti baa kaga baxay haddaad ma ogtahay labaatan sana wax isla qalloocinayso oo shan sana wax soo wado oo adoo wax dhammaystira oo meel dhigato marka dambe cagta lagaga dhufto inaad waarato waaba halisba alxaafid ibn mulaqin kitaab jamcu ljawamic layad wuxuu ku ururiyey shaaficiya waxay sheegtoo dhan wuxuu nebigu ka hadlay kutubtiisa iyo raafici iyo aima shaaficiyo dhan buu ururiyey markaasuu zawaa'id iyo takhriijaat iyo tafriicaat iyo kharaa'ib iyo uxaajiyaat iyo alghaaz wixii shaaficiya sheegtay intabartiisa aybu ururiyey markaasuu u bixiyey jamcu ljawaamic dab guriga qabsadayba waagi damb kaga gubto wuu waashay sheekhu mulaqin waa waashay famaata calaa dalika la sheega tarjumadiisa weliba waa loo badan yahay waad waalanaysaa haddii hawshu nabar xun ku gaaro mogta baniaadan baa tahay nabar laga owlaadii uba dhammaaday waa laga samray laakiin wadaaduhu majhuudkii iyo aqoontii ay ururin hadday un namar lagu dhufto meel dambad ku ma jiraan juhdiga waaga dhallinyarada aad ma bixin kartid dadaalkii iyo firfircoonidii iyo nashaadkii ma jiro adoo laftaadu ay nuglaatay oo caqligaadu uu soo urursaday oon tabar badan haynin haddii uun cagta lagugu dhufto inaad walaahowdo waa halis wey imaamka marka uu ka hadlayaa xadiiu wariyo faqad rawaa yacquub bn abi shaybata wa hayruhu biisnaadin jayd waxay ku wariyeen ana safiyata bint cabdimualib wey radi allahu tacala canha arsalad inay dirtay ilanabi subanahay usoo dirtay tawbayn laba maro laba maray usoo dirtay liyukafina nabigu inuu ku kafno fiihimaa xamzata inuu xamsa ku kafnu laba maray usoo dirtay markii loo sheegay walaalkeed in la dilay beerkiisana la cunay dharkiina la jexjeexay bay markiiba soo dhaqaaqday laba macawisood bay soo qaada ama lababa waaweyn oo midna weynyahay midna yar yahay inay walaalka ka fantay doonaysa markay soo baxday buu nabigu meel ka arkay iyadoo soo socota zubayr buu yihi safiyo islaanta intaad u tagto noqo ku dheh nabigu muusan dareensanayn marka inay safiyata haweenayda soo socota ee shuhaadada ku soo socda aysan arkin shuhaadada daadsan iyo dhiiggooda iyo dhibka aysan arkin waa dumar waa qalbi jilicsan tahay nabigu celigu zubayr markan dhaqaaqay yo waxaan arkay dareemay buu i socodkeeda laafyaha iyo qaabka iyada hooyaday tahay waa hooyadii hadii zubayr wa imra'atan jalda wuu ka hadli marka islaam xoog badan ba iyadoo qallafsan oo sida ragga xulaysay ahayd safiya markaan aan cabaar socday yaan dareemin ay hooyaday tahay markaan usoo dhawaanay hooyay noqo baa lagu yidhi meeshan ka noqo markaint halka inta qabatay ba waxay u tuurtay buui si xoog badan wa kaana imra'atan jaldan buui xoog badan bayd busafiyi xabadka intay qabatayba ay tuurtoy tiriba dhaaf walaalkii la dilay baan maqlay xamsiye dabadiina noloshu faa'iida maleh ka leexaytir haddii igu soo roqoto dhulkan ku dhigahaya markay naftii qabato yaa idhi nabiga ilaahay wuxuu ku farayaa inaad noqoto ood istaagto halkii maysan dhaafin buui markaasay laacday weel ay wax ku datay qandii wax noocaasa ah, laba goob ay ka soo bixisay waatay ugee walaalkaa lagu kafnay nebi maxamed hadalkiisa dhaafin way noqotay waxaan maqlay walaalkii in la dilay si xuna loo galay jirkiisii la cunay ha lagu kafnay tiri way noqotay labadii maraa marka nabigu xukumi doona hadda fakafanahu fi axadihima labadoodii mid ka miduu nabigu ku kafnay wa kafana fi laakhari kii kalena wuxuu rajulan aakharo min alansaar nin kaleo ansaareed buu ku kafnay markii xadiidka axmed iyo aanu maray muxuu ahaaye meelo badan baa abaarina u fafay xaakimna asna waa fay axmed baa eh. xadiidka asagoo tafsiil waxaa ku yimid markii labadii mar ay soo qaadeen ooay xamse dabcan inay ku kafnaan bay dhinaciisa waxay ku arkeen eh, zubayr iyo nabigu nin kaloo ansaari oo yaalla meesha isna la dilay ansaariasna waa la diirto dharkii baa laga diirtay xamsena dharkii baa laga diiray labadoo marka in la kafnay u baahan yihiin zubayr wuxuu markaan damacnay inaan maradi weyneed xamse siino tii yaraydna aan ansaariga ku kafanno yaa waxoogu waxaan dareennay inay liidnaan tahay gobanniman aysan ahayn kii ku xigayna inaad maro weyn saarto ninka habeen kaa durugsanna aad maro yar saarto marka waxaan idhi waaya ha loo qorito xamza iyo ansaariga labadan go labadanka fan ka weyn iyo ka yar axadkii qaadan lahaa lagu qorito waanuu qorituray kafankii yaraa xamsu ku hagaagay kii weynana ansaarigiibuu ku hagaagay ansaarigii baa kafankii weyna lagu duugay xamsana kii yaraa baa lagu duugay weliba intuu gaari waayey baa lugaha laga saaray caws iyo dhurbi wax noocaas xamse lagu dhammaystiray xadiikaas waxaa laga qaataa masale fiqo aad u qiimo badan waaqifku shardigiisii mararka qaarkood inaan la raacaynin hadday maslaxo dhan kale u badan tahay shardulwaaqifi waa ka shardi shaaric baa layihad ninka wax waqfay shardigiisu in lagu taqayudo asaga la tixgeliyo lagu dhaqmo ayaa asal ah haddaan ku dhahdo xoolahan qaad muhaajiriinta sii onkudha xoolahan baan kuu dhiiba agoonta ugee onkudha xoolahan duqayda soomaalida waayeelada ah ee jajaban biro oogu soo gar intan waxaa iskale araamisha intan waxaa iskale dalabada waxbaranaysa howlahan fuqahada iyo ducaadda sii hada shadulwaaqif laakiin ninkii naadirka ahaa ama wixii loo dhiibay haduu arko sidaasi ka khayr badan agoommada sii baa lagu yidhi ama waxaa lagu yidhi waxaad siisaa eh, araamisha waxaa aragtay xoolihii inay araamishooda ku filan yihiin meeshan jooga kana badan yihiin aqoontana ay gaari karaan fuqarada masaakiinta ay gaari karaan mujaahidiinta wax laga siin karo idan ninkan waaqifkay xoolaha baxshay khayrdoon buu ahaaye haddii si sidii ka maslaxa badan oo ka khayr badan looga faaiideyn karo in looga faa'iidaynbay wadaadduhu ka qaataan oo shardu waaqifi ka shardi shaarici qaacida musallama ma aha mutlaqane waa maxay isnaad baa geli kara xadiidkana loo deliishanaya safiya labadan go siisay walaalkeed bay ku waqaftoy sidaa lagu xabaalo yaa maamulay zubayr iyo suubanu waa maamuleen sida idu doona ka khayr badan oo laba kafan ah bay weliba yeeleen idan iyaduna ma tacliiqin subanuhaduu sidaa yeelay famaa baalulmuslimiin wadaaddaa odhanaya haddii lo xoolahaani agoonta u geey mujaahidiinta inaad ugeyso kuu bannaantahay waxaa loo dadka tabaalaysan ee fuqarada ee gaajadu dhambaysa soomaaliyeed ee xubiirtu barakacay xoolahan u geey mujaahidiinta u xawsho waa kuu bannaantahay maxaa jira fuqarana waa yihiin waana soomaali waana tabaalaysan yihiin axad iyaga ka ma jiro waxaa lagu yidhi dugsi ku dhis hantidaan dugsi ku dhis baa lagu yidhi dugsi intaad ku dhisto wixii soo hodhan masaajid waad kasii bixin kartaa hawshaa laakiin haddii la fasaxo oo mutlaqan laga dhigo dad aan khayr badnayn baa ka faa'iidaysan kara marka haddii uun hawshii nin khayr badan oo mukhlisahoo saadiq oo aqoon leh hawshi uu yahay oo isxakamayn kara ha ka faa'iideeye laakiin intiina kale ee muxuu ahaayey boocbooca ah inaan cago badan ku taagnayn sharduulwaaqifi waa inaynan bidix midig aana ka marin wey ile warkiinnu waxaa laga yaba intil agoonta sii agoontiina aad u leexisaba ree hebel annagaa u baahi badane warkiina ma caddaan karo marka shardulwaaqif marka in la iltisaamo way <clears throat> وكفن في الآخر, في الآخر رجلا آخر قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه يعني سؤال هدي لك كينو بوي اعتراض هدي لك كينو waxaad soo tiraahdeen shuhadadu waa in lagu xabaalo dharkoodii yacquub ibn abi shaybata ibn shaybata saduusi iyo keyrkiina waxay wariyeen xadiis saxiixa oo odhanaya in xamse dhar kaleba lagu kafnay iyo ansaari kaleba wuxuu ihi qiila waxaa lagaga jawaabi yani ujiiba wey bimacna aw rudda xamzatu kaana lkufaaru qad salabu xamze waxa nabigu ugu kafnay dhar cusub oo ugu kafnay gaaladii baa furtay salaabuhu dharkii bay ka xayuubiyeen wamahaluu bihi waana weji badeleen suura badeleen tashwii bay ku samay tamdiil wa baqaruu waa dilaacsheen can batnihi boggiisi iyo beerkiisii bay dilaaciyeen wastakhrajuu waxay la soo baxeen bay la soo baxeen kabidka waa beerkan weye wadnuhu asagoo qalbi iyo fuaad baa layidhahda falidaalika saa darteed kufina loogu kafnay fii kafanin aakhar kafan cusub saasaa loogu kafnay idan haddii laakiin aan maanicaa jiri lahayn asal kafankiisa loo dayn lahaa wahada alqowlu fi dacfi nadiiru qowli man qaala yuqasalu shahiidu wa sunnatu rasuuli awla wuxuu uhi sheekhu hada alqowl qowlkan odhanhaya ee cala sabiil ayaa loo loo kafnahayaa fi dacfi xagga tabardaraanta wuxuu la mid yahay nadiiru qawli ay milu qowli man qaal dadka yidhi warkood inbuu la too yahay yuqasalu shahiidu shahiidkaa la maydhaya wa sunnatu rasuulillaahi wlaa bilictibac sunnada nebi maxamed baana ku mudan in la raaco aaraada iyo hebel baayire iyo fuq abuu xaniifa ku dhuftay iyo shaaficiba xagga mare iyo howlahaasoo dhan intii la duubo xagga la dhigo culamo muslimiinoo khayr badan weeye waana ijtihaadeen ayaga in u taalla ka sugan inaanna raacno sidaasaa ah, marka adugu culamo badan maraya laakiin hadalkan wa hada alqowl bacdu ahlicilmi waxay leeyihin waxaa u dhacaya oo rajaxaya ibnu qayim istixbaabka saxna ma ah <clears throat> wa minha waxaa ka mid a ah fawaaidda laga qaatay aswat uxud ana shahiid almacraka dagaalka ninka ku dhintay laa yusalla calayhi lagu tukan maayo shahiidulmacrakana waxaa lamida ah, ruuxii muslimkaaya asagoo sii socdo duulahayaba abeese ay qaniintay ama faraskiisii ka faniinay ama baabuur mujaahidiintu lahaayeenba uu ku khaldamay ama dagaalkiio socdoba gacan muslimiin khalad oogu dhintay sida xusayn ee ibnu jaabir waalid xudayfa oo kale marba hadduu ruuxu khaazi ahaan u baxo oo macrakada u dhaqaaqo ama gaal gacantii ha ku dhinto ama sabab kale ha u dhintee haddii sabab kale uun ama dhib soo gaadhay ama jug ku dhacday ama abris qaniinay ama ama gaajo u nafbaxay wax noocaasoo laakiin qaswiga iyo duulaanka ku timid ah waxaa wey inuu shahiiday baa xoog badan laakiin aduu xal iska seexday dad naf baxdo inaadan shahiidayn baa loo badan yahay laakiin ta laga waa in dhib ku yimid qaswadan sababkeeda ku yimid malakuud iskaa kuu waa gooni laakiin sababkan duulaanka wax ka mid ah u dhimato faraskii baa kugu joogsaday hashi baa ku haraatiday baabuur muslimiintu layn ordaya adoo halku jiraa dhugta kugu dhuftay iyadoo la sii socdo oo la geedi socdaa baad ka fariintay faraskii qoortaa ku jirto waad dhimatay shahiid baa tahay fuqadu marka waxay ka naqaasheen ma shahiid alaakhirati waddunyaaba mise waa shahiid dunya sawaabku waa inuu shahiid yahay ka qatiili ilmacraka dagaalka dhexdiisa ninkii lagu dilay ninka waa isku xugum axaadiis baana macnaha ku timid sugan oo xisaan ah minha waxaa ka mid a ah ana shahiid almacrakati laa yusalla calayh waxaynu soo rajaxaynayba shahiidku inuu yahay kullu man qutila fii mxuu ahay qitaalin mashruucin xaqin dagaal xaqa ruuxu ku dhinto dhan shahiid wey maalikiyadana hawshaa ku fiican oo ayagu markay dabdinhaya tacriifinaya shahiidka ayagaa ku roon annaga shaaficiyada xooga waan yar ururinnaa oo eh, cidhiiri baan gelinnaa waxaa nagaga fiican maalikiyada iyo axnaafta baa ku wanaagsan dagaal kastoo xaqa ruuxii lagu dula qitaalu lbuqaa qitaalu lmuxaaribiina waqutaaci uruq qitaalu lkhawaarij muslimiinta isku aafoobay ee la kala qabanay wain aa'ifataani min almuminiina iqtataluu faasbaxuu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala lukhra faqaatiluu latii tabqi xataa tafiya ila amrillah baan ku dagaalamayn shuhadaan nahay sidiina laydinku tukan maayo dharka laydinka siin maayo idinkoo dhigu qulquli baa laydin xabaalhaya laakiin wadaaduu dhan kale maranoo shahiidku dagaal gaalo un marka ama gaal kaafir asli ha noqdo ama kaafir murtada ha noqdee min ana shahiid almacrakati laa yusallaa calayh dagaalka ruuxa lagu dila inaan lagu tukanayn baa laga soo qaatay uxud lianna rasuululahi lam yusalli calaa shuhadaai uxud waa sida raajixa ah lam yusalli kuma tukanin calaa shuhadaai uxudin uxud shuhadadeedii walam yucraf lamana oga buuri canhu s lagama ogaanin lagamana baranin annahu salla calaa axadin miman istashhada macahu fii maqaasiih haddii uxud ba laga tago bader khaybar muxuu ahaay biru macuuna mu'ta ragga shuhadada carrarka waaga ay dhammaanayay ilaa muslimiintii khilaafadoodii abubakar khilaafadiisi fii yowmin waaxidin ayaa qoyskii reer baynilxaaris sabciina shahiidan ka dhinteen ansaar fii yowmin waaxid ilaa uu qataadir kama fi saxiix albukhaari maalinka qiyaamo dadku u shuhadaba waa ansaar buuri akaru qabaa'ili shuhadaa iyo shahiidan yowma alqiyaama waa idan lama hayo shiidu nabigu ku tukaday maalinka uxud unbaa khilaaf la geliya marka xaalata uxud waa xaala istinaa'iya khaas ah weeye haddiiba la ogolaado inuu nabigu shuhadaa uxudin ku tukaday lamana oga lamana ahaya buuri sheekhu annahu salla calaa axadin axaduu nabigu ku tukado miman istashhada maca dadkii la shahiiday ah fii makhaazi nabiga wa kadalika khulafaa'u raashiduun wa nuwaabuhum min bacdihim alkhulafaa raashiduun iyo nuwaabtoodiiyo mamaaligtii mulugtii dambe ah intuba shuhada laguma tukan jirin wahada huwa alasl waxaa laisku khilaafay marka faracan yowma uxud ah salaada la sheegay ma duca mise waa salaadii xaqiiqada ahayd ee sharciga ahayd aad baa loogu dagaalama axaadiisu waxay u badan yihiin nabigunu inuusan shuhada laakiin maalmuhu nabigu dhimanhaya biqaliil wax yar ka hor inuu kusoo tukada qabrigu intuu tagay ku tukaday bimacnaa u duceeyey baa la xamsa nabiga lasoo hordhigay kadibna waa ku tukaday haddana tobankaa la keenay waa ku tukaday haddana tobankanaa la keenay waa ku tukaday saxaabada kale nin walba marbuu ku tukaday xamsana toddobaatan goorba ku tukaday baa la sheegaa ninnin baa loo soo dhigayna waa riwaayo kale waxaasoo dhan wadaad waxay waa u duceeye ducuu nabiga xamse la dul istaagay liannahu sayid shuhadaa ogaaskooda weeye waa suldaankii boqorkii shuhadada weeye marka ixtiraam iyo xigelin goonuu mudan yahay midda kale suldhan dhaqan wuxuu lahaa nin walba inta jidka ilaahay loo dhigo yuu nabigu jiray saysan muslimiintu ooga didin halganka oo jihaadka aan looga biiqin oon geerida looga cararin xamse ilaan si aan loola dhaqmin dadkiibaa loola dhaqmay dhagihiisibaa la gooy sankiisibaa la gooy beerkiisibaa lala soo baxay xubinxubin baa loo jarjaray jirkiis hilibkiisibaa la guray way ku weyrixeen xamsali ninkii maalinka bader samriye baa baabi'iyey niska hore ee dagaalkeena baabi'iyey haadaa huwa aladii facala bina alafaacil oo kii ubay bnu khalaf soo yidhi mise umaya u umaya bnu khalaf idan marka waxaa weeye ninkan maadaama aad loo rafaadiyey waa in sharcigu tixgelin gooni asiiyo ah muslimiintu si ay ugu haylaan geerida una jeclaystaan haddaa tara ninkan waa halaagsan waxa waxaa u geeyey halgankii dhibkii guri hoydeed iska jooga aayar iska sambuusaysto dhibkan ma soo gaadhi haddaad tiraado waa un la kala fiigaadi mogta waa un la kala carari dadka waa in geerida halganka waxtarka ikhlaaska sidqiga ee hawsha waa dadka in la jeclaysiiyo wey saasuu nabigu u jeedaa toddobaatan goor buu nabigu u duceeyey xamsa rag marmar buu u fa in qiila haddii la yidhaahdo asalka waanu ka soo halin laakiin haddii lagu bushiyo buuri nabi maxamed baa shuhada uxdu ku tukaday waxaan ka lenahay fain qiila haddii la yidhaha faqad habata fi saxiixayn saxiixanka waxaa ku sugnaaday min xadiidi cuqbat bni camir aljuhani ana nabi sal slam kharaja yowma nabigaa maalin baxay fasallaa wuxuu ku soo tukaday calaa ahli uxudin salaatahu caalmayit ay salaatan ka salaati caalmayit salaad lamida ah, salaadii meydka lagu tukan jiray uma insarafa nabi wuxuu usoo gadoomay ila lmimbari mimbarkuu yimid walxadiidu fi saxiix albukhaari wa muslim waqaal ibn cabaas ibn cabaasna wuxuu idhi salla rasuululahi calaa qatla uxudin nebi maxamed baa ku tukaday shuhadadii uxud lagu laayay qiila waxaa loogu jawaabay ninka sidaa yidhi ama xujaysta adiladaasi amaa salaatuhu calayhi kutukadka nabigu ku tukaday shuhadaa uxudin fa kaanat bacda amaani saniin siddeed sano kadib bay ahayd min qatlihim dilkooda laga soo bilaabo qurba mowtihi nabiga dhimashihiisa agtiisana ahayd xilligu nabigu dhimanaya xijaaban iyo dardaaran iyo sagootis buu ahaa nabigu uu sagootinayey kuwii noolaa iyo kuwii dhintayba asagoo noolla inuu sogootiyu rabay kuwa noolla uu sogootay waa kala dardaarmay masaajidka kala hadlay xataa muhaajiriin gooni iskugu yeedhay ansaar gooni oo hadlay nabigu dardaaran buu oga tagay laxya raggii dhammaadeen shuhadadaana waa in gooni nabigu asagoo nool baxaya ee jirkiisuna uu nool yahay uu u dardaarmo ilaa hadhow waxa kulmi waa arwaaxooda un weeye mar hadduu nabigu geeriyooday kal kalmuwadici lahum si isagoo sugootinaya buu nabigu ku tukaday wayushbihu haada kani waxaa shabaha waxaa shabahaa reer uxud kutukadkooda ama uu nabigu u duceeyeyda khuruujuhu bixidiisabaa shabaha ilalbaqiici qabla mowti nabigu xawaalihii baqiic buu tagay intuusan wax yar ka hor waa kii habeen dhan ku maqnaa yastakfiru lahum asagoo dembidhaaf alla usoo weydiinaya kalmuwadici lilaxyaai walamwaad sidii nabigu asagoo sagootanaya oo maca salaamaynaya intii noolayd intii mood ifya mxuu ahay intii reer aakhar ahaydba fa haadihi salaadan sideed sana kadib ahaydna kaanat tawdiican minhu lahum sagootin iyo maca salaamayn nabiga ka timid lishuhadaai uxud bayn ahayd laa annaha sunnatu salaa laakiin ma aha sunnadii salaada ay ahayd in ruuxa meydka lagu tukada muslimka ahlulqiblaha ah almysunat salaat hadday salaadii maydka ay tahay walow kaana dalik kaasi hadduu noqon la cafan kadalika sidaas oo ah haddii salaada lagu tukada shuhadada uxud ay noqon lahayd salaaddii amwaadaka lagu tukan jiray lam yuahirha nabiga ma dibdhigeen amaani siniin lam yuahirha ma dibdhigeen amaani siniin sideed sanna muxuu la sideed sane kadib markuu ku tukanhayo salaada waa salaad gooni ah ama nabiga la faray ama si khaasa loogu diray ama nabigu macasalaamin iyo sogootis ay ka ahayd hadday salaadii amwaadda lagu tukan ruuxa marka saa loo maya la kafnaba intii lasoo qaadaa la hordhigaa imaamka uu ku tukan lahaa waana siduusuu banuu yeeli jiray laa siyamaa si gaar ahaaneed cinda man yaquulu dadka odhanaya laa yusalla al alqabr ila fuqadu waxay u lagu tukanayn salaatu ljanaasa bacdu lfuqaa waxay ka soo reebeen qabrigu hadduu cusub yahay adoo maqnaaba walaasha hooyada walaalkaa la xabaalay bil ama mxuu ahaaye tobanberi ama usbuuc hadduu sii xabaalan yahay qabriguna cusub yahay halagu tukaday dheh laakiin hadduu qabrigu duugoobo sanad iyo lix bilood iyo wax lamida ka soo wareegto lagu tukan ma yidhahdeen leanno taa waxaa ka dhalan masale ijmaac ah inaysan bannaanayn baa meesha ka soo boodi nabiga in lagu tukaday tegaad hadday salaadu mudlaqa noqoto oo ruux kastoo muslimoo la xabaalay oodan ku tukanin in lagu tukado ay bannaan tahay hadda nabiga inaynu ku tukana saacad alqabila abubakar in lagu tukado salaat lghaa'ib cala abi bakar salaat lghaa'ib cala ruuxi shahiid cumar bn khataab salaat lghaa'ib calaa ruuxi nabiyina muxamed waa in dadalay noqonaysa ama markaad tagteed xajido aad ka leextiraad istaw walaa taqtil maxaa jira usalli calaa rasuuliillah liannanii lam usalli walam akun makhluuqan mawjuuda yani waa baatil biijmaci salaf saalix hadaba si looga badbaado maslada baailada bilijmaac iyo tii mashruucada ahaydee nabigu inuu qabrigii wadaadkii masaajidka xaqxaaqi jiray ee nadiifinjir masaajidka nebi maxamed ama gabadhii addoonta ahaydee masaajidka nadiifin jirtay qabrigeeda inuu ku tukaday baa sugan idan xaaladda nabigu uu sameeyey iyo xaaladdan ijmacu muslimiin la xarimay waa in lays waafajiyo idaa kaana alqabru jadiidan oo cusub yahay cusaybkaana curfigaa loo celi qabri haddee lix bilood ka hor la xabaal qabri cusub ma ah laakiin usbuuc iyo saddex maalmood dhexdoodii waa qabri cusub curfiga huwa alfaariq ah bay adduhu leeyihiin alimaam maxamed aljuwayni cabdulahi bn yuusuf cabdilmalik kitaabkiisa alfurq waljamci fi furuuc shaaficiya wuxuu leeyahay waxaa loo diidan yahay in qubuurta waa hore ahay lagu tukado waa wasiila min wasaa'il shirki waagi dambe haddii ilmahaad u caqliyaysto ruux yimaadaba qabriga asuu aabbaha iyo awowgaahe qabriga inay caabudi jireen buu shaytaan ka dhaadhicinaya intaasuu u ahriya aduu tagtayba nin faqiih oday wax garan baad ahayd idan ilmahaadii ninkaasaa ka farxan lahay baqaaya qowmu nuuxun baad ku beeri doonta muxuu ahaaye nabi nuux tolkii qolihii loo diray ee qubuurta caabudi jiray halkaasi baashu ka soo bilaabatay awmase yusalla calayh ilaa shari qolyihiibaa kasii daran ma ogolo wa minha waxaa ka mid a fiqiyaadka ku jira baabkaani ana man cadarahu allahu fi takhalufi can aljihaadi limaradin aw carajin yajuusu lahu alkhuruuju ilayh ana man cadarahu llah ruux ilahay u cudurdaaray fi takhallufka hadhitaanka filjihaadi laga helo limaradin aw carjin ama dhaawac muxuu ahay naafanim logu celdin waa naafay dagaalami karin naafada laba qayb cinda alfuqaha laba qaybood weeye naafay xoogsan karoo dagaalami kara xoog yar heetiya ama faraha saa u yar dhigta ama lugu yar shakaale lugtaho yar gaaban tahay laakiin nin xoog dagaalami kaasi jihaad ka dhici maayo waa laga rabaa sida sheekh xasan muxuu ahay eh, sheekh xasan yuusuf kale waxaa weeyaan eh, dadka noocaasa naafadooda ictibaar ma laha waa niman dagaalami karo xoog badan wey carjiga laga hadlay waa nin naafay lugta malaf leedahay oon dagaal geli karin waxbana aan qaban karin sida camnu jamuucu saxaabiga haddaynu soo marro kale maradka la sheegay laftirkiisu waa marad aadan dhaqaajin karin xoog goonjan baa ku yar haya madaxa ku yar xanuunaya baandhol baa ku filan xoog yar cajis baa ku haya kaas ma ah maradka laga hadlayo waa dhulka taalla laga hadlayo haddii marad kasta la yidhaahdo haddee jamaacada jiri mayso jihaad la socon maayo ruux fayuunbaaba iska yarba bukaan socod baa loo badan yahay dadku bukaan socodkaasi u badan yihiin marka waxaa weeye maradka laga hadlay waa maradku dhuldhigay oo markaa kuu diidaya dhaqdhaqaaqi iyo waxqabsigi أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له حأبنا الخروج إنه بحو إليه إلى الجهاد بحو وإن لم يجب wain lam yajib calayhi iusan ku adoo macduur ah oo usan kugu waajibin inaad halganta way ka asixi wey shardu lwujuub iyo shardu lwaajib iyo shardu sixa kala duwan shuruuddu howlo badan weeye laakiin ruuxan ilaahay waa wujuub waa ka dulqaaday mana saari waa macduur laakiin ruuxii macduurkan mariidka ahaa ama addoonkii amase mxuu ahaayey ninka xanuunsanaa ama ninkii naafayga ama indhoolihii hadduu idhaah shahaadan doonaya faraha laga qada calankaa idiin xajin farduha ay jiidheen oo anugu seefta ha laba isleg halii kala gooyo qushigiina iga leexda jannadan dayata hay faraha laga qaada annagu wujuubkii baan kaa qaadna kuguma waajibin haddaad iska seexataan dembi laguu qori laakiin adu haddaad khayrdoon tahay khayrka laguu kama haraja siduu u baxay camnu jamuuc wahwa acraj isagoo naafay weliba wa kaana shid alcarj waa inaga marka meesha ku cad xadiidka marka iyo adilada lamidka waxay anfacaan xataa qolyaha yidhaahda halganka maanta ah la waday muslimiintu wadaan waxaa weeyaan muslimiintu waa laga xoog badan yahay isku awood lama aha wujuudku waa naga dhacay ilaahayna nama saarin sidii uu qoray eh, mxuu abu maalik maxamed ibraahim shaqra kitaabkiisa hiya salafiyatu caqiidatu manhajan inkastoo sheekhu ka toobadkeenay uu kitaabka layma tiirin kara saacada laga bilaabo anoo xayraanan qoray buui oo jadiidi ah marka waan ka toobadkeenay buui layma tiirin karo ninka ii tiiriya iilkan u taaganayba aakharu eh, wixii khilaafsan taasi ka mid tahay masaa'ilku magacaabee taasaa ka mid ah masaa'il jihaad iyo masaa'il kufri watakfiir ku saabsan howlahaas layma tiirin kara buuri nimanku waagaa dhihi jira waa khawaarij iyo takfiiriyiin ee abi maxamed almaqdis ka midka ah wuxuu yidhi ayagaa xaqa ku taagnaa anuguna calaa baatil baan ahaa waxaa ka mid ahaa nin yaroo dhallinyaro loodhasami la odhan jiray aabbihii ninkan doctoorka hadda saami la yhahdo isagoo aabbihii baa nin qaari oo qur-aanka bara ah urduna wey shaami ah wiilkaasoo yaroo markaa jamcad soo dhammaystay oo laakiin caqiida fiican ay ku jirto tabar badanoo aqoonina aan haynin ayaa wuxuu yidhi xalqadii sheekh albaani yimid abu maaligana marka fadhiyo nin weynoo oday ah daabit caskari uu ahaan jiray fi lurdun meelo badan buu soo maray wa kaana qadiiman ikhwaaniyan jaldan ikhwaani daabit caskari jadiidi alaan salafi quxoo qiimo badanoo jihaadi ah wuxuuna marayaa lixdan iyo shan sano ee sagaashan iyo shan sano cimrigiisu sagaashan iyo shan taqriiban maraya sagaashan wuu dhaafay taasi idu waan laakiin wax dheer waagii ugu dambaysa dadiisu ay ka hadlayeen nimankan alqaacida adu sharxi jira hawshiisa adugu afar sana baa laga joogaa sagaashan shan buu maraya taqriiban waayeel way cutush hadda intaasuu taqallubadu soo maray raggu hadda ka xanuunsada uu leeya maalinkii doodii aan la gallay saami ee aniga sheekhalbaan suu celcelinna iskugu tagnay aniga sheekhuna waa khaldanayn buui wiilka yarna khayr wuu naga saxnaa saami hadda nin oday lixdan jir ku dhoweeyey taqriiban ama konton jir ah Eh, hadda doctor uu xilligaa jaamacaddu soo dhammaystay markaasaa masaladii masala laga niqaasho qolyahan qawaaninta wadciga dejiya ee halgan jihaadka la dagaalama ee shayaadiinta abuu ninka yarka xukumayo waa kafaru lahaa in lagu baxana waa waajib sheekh albaani iyo abu maaligna waxay lahayn waxaa shardi ah alqasd ila alkufri wariddati howlahaas iyo istixlaalkii qalbiga ahaa iyo ictiqaad alqalbi howlihii murjicada jahmiyada wareejinaya idan abumalasood waa ka badbaado taraajac lsheekh albani maata calaa dalik iyadoo la helaya laakiin aaraa iyo taxqiiqaad sheekhu uu leeyahayo muwaafiq licaqliyati salaf sheekhu marka baabka mutarib buu ku ahaa baabkan mutarib buu ku ahaa hadal fiicanoo qiimo badan oo nuur calaa nuur oad ku arkay waafaqsan tubtina haya mid xagga intuu u dhaqaaqay jahmi caqiidiisa amaad ku arkaysa marka ninkii maanta doona inuu sheekhalbaani caqiidatahu fi lkufr waliimaan manhajuhu fi liimaan ururiyo wuxuu ka soo saari karaa caqiidatu lalbaani ka caqiidati jahmi safwaan alkaafir almulxid biijmac salafi saalix jahmi sabo baan ka hadlaynaa ninkii kale xagga u baydhan wuxuu soo urursan karaa caqiida qiyaabaluna calaa ariiqati salaf saalix marka la soo ururiyo kaana muqtariban baabkan sheekhu lianno taariikhdii baan la ururin karin hadal hore waad ku arko qiimo badan mid damboo xun baad ku arki oo liita mid damboo qiimo badan marka wadaadaha qaarkood intay ururusheen ba waxay idhahdeen waa maxay kaana muqtariban buu ahaa baabkan aqwaajisa waafsan xaqa laga faa'iidaysto ta laga caro niman waxaymay caqiidisan fiican basaan qaadanaynaa intanna waxaa weye waa wadaad khaldaboorkiya la tuuro de imaam waxaa ogaa in loo tiiriyo liaakhiri aqwaali almujtahid yunsabu ilayhi aakhiru aqwaali ninka mujtahidka waxaa loo tiriya aqwaashiskii u dambeeyey waa hore waxaad aaminsanayd maxaa ka dambeeyaan leenahay hebel muxuu ku dhintay waxaad ahaan jirtay iyo waxaa soo martay daayo maa anta calayhi اlyowm maanta maxaad ku sugan tahay tan baa lagu xisaabin hadde aabbahay baa geeli lahaa jiray e anaa la dhaantay dhe soomaalidu baa geeli lahaa jiray anaa dameera la dhaanta anaa dameera dhaqda maanta geeli aabbahay le xukumahaya moogtahay si kastaba noqoto waxaa weeye waxaan leenahay xataa haddii la qadaro muslimiintu inaysan halganka maanta awoodin shardul wujuubkiina uu ka dhacay waa ka asixi inay isbiimeeyaan say janno helaan fardan wa taqdiiran inaan waxba dhaqaajin karin oy waxaanu mahalaka tahay oonu baaba'ayno oon lee'anayno oo muslimiintu hawsha aysan fooda gelin karin haddaan idiin sallimno waxaan leenahay kulligaanoo naga soo qada inaan oo lugtu malafna leedahay jannaan raasagaynaa waxaan askugan karna waan askuganaynaa janna waa sii aadaynaa camr bnu jamuux saxaabigaas alansaari asagoo marka shadul wujuudka ka dhacay jahadna uusan saarayn nabiguna jannadaha loo fasaxo camr jamuuban dhaannaaba intaan laba isha ka rido oo midna beerka kala goyno baa intaana kale janno sii aadaynaa waxaan sii sahayaanna iyo isla helaynaa marka maxaa naga maqan meel loo badbaada mal waxay odhanhayaan dadkaad laynaysa baabeen dadka laftoo janna ku tagahayaan soo gacan gaal kumaysa dhimanin mooriyaan baa labaatan sana laynaysay oo etoobiyaan iyo amisoonba u qaybin jiray muxuu ahaaye una qaybiya bm u qaybiya kii kalena gaajaa meel ku dilaysa abris baa ruug iyo xaas baaba baabi'iyey tiibay iyo raashin dhacaybaba marka lagaga gooyey horaanba waa iska dhammaanhayeen ayagoo gacan gaal ku dhintaabaa dhaanta sooma shahaado hela waman lam yumut bisayfi maata biqayrihi tanawacat alasbaabu wadaa'u waaxidu ninkaan seef u dhimanin cudur kalunbaa dili tanawucat alasbaab asbaabta loo dhiman baa kala duwan wadaa waaxidu cudurkuna waa un ama tiibbay ha ku disho ama kasar ha ku dilo ama gaal ha ku dilo kulli mowd baa idinka adeeg laakiin lagu kala qiimo badan yahay sababka nab wuxuu man eh, istaaaca an yamuuta bilmadiinati falyamut fiiha ninkii awooda man istaaaca minkum ninkii awooda madiina inuu ku dhinto mise makay ahayd ku dhintaa layidhi culamo waxay yidhahdeen xadiidkaasi haddee madiina asagoo madiina isku dili karaa jira geeridooduma haysida wadki madaa gacanta ku hay wamaa tadri nafsu biayi ardin tamuut <clears throat> ma taqaan culamo waxay leeyiin asbaabta ha la yimaad jooga wey deg madiino bidix middan ha bixin dhex fadhiiso masaajidka ilaahay joog madiina ku noqnoqo ha ka dhaqaaqe aakhir waxaa weye waxaa badan inaad ku dhex dhimato meeshaad laasimta ee geeriba aakhirkuugu iman anagu waxaan leenahay nafta ma hayne laakiin waxaan isku dayaynaa waxna inaan askumanno oo wax galaafanno gaale iyo muxuu murtadiin jannada aan siyaadno oo markaas gacankaa ku baxno wa minha waxaa kamid a ah fawaaidda ah ee ku jira qaswata uxud ana almuslimiin muslimiintu idaa qataluu waaxidan minhum fi ljihaad muslimiintu hadday ku dilaan waaxidan minhum axad ayaga ka ah, oo muslimiinta ka mid ah dagaalka ay ku dilaan yadunnuunahu ayagoo u malaynaya kaafiran gaal fa cala alimaami dowladda waxaa saaran diyatuhu min beyt ilmaal cala alimaam amiirka muslimiinta loo jeedaa imaamka madaxweynaha ra'iiska hadii la waayo amiiru اljamaaca hadii la waayo amiiru اlmujaahidiin amiiru اlqutri gobolka amiirkiisa laga hadlaaya haddii la waayo tujaarta muslimiinta aqniyadeenaa bixinaya haddii ruux muslima khaa'an dagaalka dhexsa loogu dilo adnagoo mooyga inuu gaal yahay asagu waa shahid baa ka soo hadallay laakiin magtiisiyaa la saarahayaa waxaa bixinaya dowladdaa bixinaysa lianna rasulla sal l slm rsulka araada wuxuu doonay an yadiya inuu ka magbixiyo alyamaan yamaan waxaa weyaan waa <clears throat> laqabkiisi iyo magaciisu xusayl ibnu jaabir baa jiray abaa xudayfata ah buu nabigu da inuu magtiisa bixiyo famtanaca waxaa diiday arrinka asagaa xudayfa ayaa diiday min ahdi diya famtanaca wuxuu ka reebtoomay xudayfatu min ahdi diya diyadu inuu qaatuu diiday watasadaqa waa sadaqaystay bihaa magti calalmuslimiina muslimiintu ku sadaqaystay idan baabkana baab muhiima jiddan weeye akhtaada ay mujaahidiintu gelayaan bita'awul ay ku galahayaan aw bikhata'in ilan ta'awulku waa nooc min alkhata' fi lcilm ay ku galahayaan waxaa taxamulahaya dowladda khasaanada dowladda laga bixin nimay eh, taxqiiq jinaa'i ku sameyn hadduu sidaa ku dhinto oo ushiba ku dhinto ama mid ay gaal moodahayeen uu muslimu noqdo ama niman u qasta uu ku dhinto waxaa weeyaan magtiisii waxaa laga bixin bangiga muslimiinta haddaan bangi jirin waxaa laga bixinhayaa eh, dhaqaalaha mujaahidiinta u soo dhaca ama ayagu ay leeyihiin ama muslimaysiyaan baa laga goyn magtiisa haddii la waayo meeshay nacfiga iyagu ka helaan ee muslimiinta kale wax ka qaataan baa laga bixin ninkaa mujaahidka layskugu dari maayo inuu dagaalamo oo naftu qabato iyo in haddana mag boqola la saaro laiskugu dari maayo idan sidaasuu rasuulbanu yeeli jiray sal slm camr ibnu umayata damri labadii caamiriyene uu dilay ama kilaabiyene uu dilay fii jaamici tirmid waynu soo maray calaa sanadin fiihi dacf laakiin waa qisa mashhuura cinda ahli siyari wlmaqaazi nabigu magtooda isagaa bixiyey labad yaa tihiin boonteen meel wada barigeen asagoo biru mucuuna kelii ka soo badbaaday oo raggii saaxiibadii la soo laayay oo asagoo keligii soo badbaaday oo lasoo daayay fooda la gooyey asag wuxuu ku badbaaday abulbaraa shaytaankii muslimiinta baabi'iyey ayaa yidhi adiga dhab aduu ku dilima maxaa hooyadii baa dhimatay iyadoo nadar lagu leeyahay hooyadii waxay ku nadartay inay qoor xorayso marka nadarkii baan kuu xoraynayaa waan ku xoreeyey can ummi baan kaa xoreeyey hooyadii nadarkii nadartay alle ugu dhowaanaysa iyadoo mushrikad ah wuxuu u xoraynayaa nin muslima marka uu raba inuu addoonsado fowdi buu gooyey haddana wuu sida uu xoreeyey bimacnaa fowda in lagu gooyo timaha lagaa gooyo waa calaama inaad addoon tahay adoon mee cid ajoogela dhaqan baa lagu qasba lagu qaban fowda lagaago addoon baa tahay waa curfi iyo waa alqaanuun adduwali waa axdiga jamciyadda qur u dhexaysa ma khilaafi kartid dib lagu soo qabto oo lagu soo xoogo oo lagu gooyo saasaad addoon ku tahay zayd ibnu xaaria maxaa lagu addoonsaday qabaa'il carabay dagaalamay baa la qabtay isagoo yar xoog baa lagu addoonsaday gaalow isdhaca iyagu isdhacaan iyo isku xadgudbaan ka daba tegi annagu xoog hadday isku dhacaan isboon waa ismulkinayaan sidaa darteed baa muqiira ibnu shucba nimanka uu soo raacay iskadiri uu ka soo raacay boqorkii iskadariya maquuqis markay u tageen baa hadiyad yar buu waday niman la socda niman kalena hanti badan bay wadeen hay fiican fiican bay u geeyeen boqorkii asaguna wuu iska raacay wax maduusan wadin baa laga yaaba boqorkii nimankii kale ee dhowr iyo tobanka ah buu si fiican u sooray u maamuusay hadiyo fiicanna uu soo siiyey asagoo si fiican looma maamuusay cuqdad baa gashay muqira bin shucbi wuxuu hi ballanka ilaahay inaysan ku tagaynin buuri waa la soo socday markii carabti lasoo dhexgalo laga soo dhammaaday masar iyo dhulkeedu wadan carbitoos loo soo diyaar bani kinaan laga soo baxay wuxuu hi caaw idin adeegahaya ii daaya raashinkaanaa karinhaya sharaabkan aan diyaarinhayo ayuu ku kordhiyey dhowskii khamrad khafiif oo aada lagu sarqayn baa diyaarin jiray bahashii buu ka dhigay si aadu u qasay raashinna waa kariyey wuxuu raashinkanna cuna ku casheeya khamradii dawaata sharaabkii nin walba markuu galaas dejiyey alaalaxuu noqdayba dhulku yaallaa ila baashi in la xoogo la daqraa rabay rib ka dhigay nin far qadaba la waayay saddex toban saddexdan kugu laayay tuseefi ka urursaday ayuu mid mid u gowracay lama dhaqaaq karaan nin walba waa daadsan yahay seefahoodii iyo hantidoo dhan iyo awrtii isku urursaday wuu la soo tagay madiinu la soo galay wuxuu hi aslamtu lilahi rabb alcaalamiin haddaan islaamay buu nabi allow nabi wixii maal ahaa iyo hanti ahayd iyo wixii aad xoolo soo qaata annagu kugu qabsan waa maal aad qadri iyo khayaana ku soo qaaatay celina ku dhihi mayno laakiin islaamka ka aqbalay ama almaal fala maalka celi lama dhihin waynu gaari doonaa insha allahu tacaala muqdin bna shucba waa maal uu soo mulkiyahe asagoo kaafir oo mushrig ah mushrikiintu gaaladu isboobka isboobaan way ismulkinayaan zayd ibn xaarita nabigu asagoo og in niman cabdo ay soo boobeen saana ay khadiija ku iibsatay khadiijana nabiga ay sii siisay caqdigaa faasmiga kama soo qaadin waa wax naga horreeya annaga gaaladu hadda hadday isboobaan oo kuwaodan bangiyada iyo kambiriyaashale ay ku kala xoolihii ka xaraashaan mxuu ahaay ay dhahaan waa xaraash suuqa soo daadiyaan alaabta waad ka noolaanaysaan waad iibsan kartaan baan ujeeda way fahanteen bay la tahay leannu ayagoo isdhacay isdhacaan iyo xadgudus ku ayagaa u taallaa annagu lacag xaalaan kaga iibsanaynaa warka inaad fahanteen bay la tahay ayadoo khaldan oo ayagu isku xadgudbeen haddana qahriga iyo sadwiga ay isku sameeyaan milkigu waa ku asaxaya agtooda laakiin xoolo muslimiin oo la agshamaya hadday yihiin iska ilaali hawsha ayadaa laakiin baryahan dambe waxa la xaraash waxa u badan xoolo gaalo wey marka laga faraqabsado fawaaidda fiqiga ku jirta waxaa ka mid ah ee uu sheekhu ka tagay xaafna xajar baa qadiya isaguna faahfaahiyey intu ibnuqayim sheegay ayuu horta soo ururshay talkhiisiyey inuu xoogo fiidsoohona waa isku dayey fatxubaariga mujalladka toddobaad afar boqol iyo labo afar boqol iyo sideed afar boqol iyo soddon afar boqol soddon iyo labo inahaasu ku faahfaasha waxyaabuu ku ah ee fiqiyaadka inkastoo sheekhu xikamka ku keeni ana man aahara dunyaahu adara bimri aakhirati walam taxsul lahu dunyaah fawaaidda laga faa'idaysta uxud waxaa ka mida ninka adduunyadiisa doorta wuxuu dhaawaco baaba'shay aakhiradiis adduunyana oo mihirgashaa la yidhi wuxuu fiqiga ka qaadanayaa rumaadi anna man aahara dunyaahu ninka adduunyadaas jeclaystee doorbida ayadanuu u shaqeeyo adara biaakhirati aakhiradiisiibuu dhibaa oo dhaawacaa walam lahu dunyaah adduunya nooma hergarto aakharasee iyo adduunya seeg baa ku dhaca wey nimanka rumaadda ah ee kontonkaa ee subanuu fadhiya ka dhaqaaqini maxay sameeyeen markanimankii oo jabay iyo saxaabadii oo bilaabay haniimo ururis waxay dhn war haniimada war adduunya doon baa yaa gashay minkum mayruudu dunya wey markay adduunya doonku u dhaqaaqeen adduunyadana way dhaaftood waa lagu soo rogaan celiyey waa la baabiiyey aakharana waa segon amarka nabiga intay qaatee ajir maysan ka helin idan in amarka nabiga qaato halka ay ku fadhiyaan nabigu wuxuu leey haddaad artaan haaduna dafayso oy haaduna cunayso hanoo soo dhaqaaqina haddaa nagu guulayso nimanka aanu baacsan ha soo dhaqaaqina halkaasi sidii geed ka baxay noqda fadhiya meesha ayada ah ilaa anugu aadiin yeelo amarka nabiga oo amarkii aakharaan ficilaa ahaa way diideen adduunyaday dooneenna ma helin laba dhexaad ku baabi'een xaafidku qadiyadaas waa